bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmin وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna sheikh salح bn cbd اllahi اlcusaymiy غafar allahu lahu wlahum jamica bisnaadi kuli minhm ilى asmaء cayna can aron dinan can abi qabusa mawla cabdillahi bn cami اlcaas can cabdillahi bn cami اlcaas radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi wali wslem alraximuun yarxamuhum الraxman irxamu man fi اlardi yarxamkum fi الsma wmin daraa'iq raxmat raxmat lmucalimiina bimutacalimiina biqra maqsuul mutuun khaasatan wasuul xadiid mustafa warasuul mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin yafuz bisacadati alcajl aajil bisacaadati alcajl walaajil fahada huwa almajlis asaabic walhamsuun min majalisi iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim asuna nabowiya fii leylat athaamin min shahri jumaada alula caami alfin warbaciin warbaciin lijrati mustafa sala allahu calayhi waali wasalam wdimna silsila duruus xadiid mustafa sala allahu alayhi wali waslem badambay kitab arbaciin wintami sain wasaxiixayn yasar allahu litmaam walikmaal warasaqan ikhlaas fi lqowl alcamal inahu samiicu jiib dacwaat majliskan oo majliskii todobai kontonaad ee majaalis dulmarka sharaxa kooban ee kitaabka macaalim suna nabowiya habeenkana waa habeen isniin ah sideedda jumaad aluula kun afar boqol iyo afartanka jirada nabigeena sala allahu alayhi waali wasalem waxaan kusoo jirnay cibaadaadka kitaabu salaati aljumca walciidayn iyo inta ka dambeysay fasalka shanaad ayaan bilaabaynaa insha allahu tacaala alfasl khaamis fasalka shanaad salaat lkhawfi salaada khawfka iyo baqdinta loo dukada oo markii dagaal ama jihaad lagu jira ama qofka uu baqi cadow uu ka baqi nooc kastaba ahaadee uu dukani salaada iyada ah ayuu muxuu ahaa xukunkeeda fasalkan u fasl weyaan <clears throat> laakiin asal waxaa weyaan jihaadka lagu jiro ayaa la jideeyey salaat اlkhawfi salaada khowfka iyo baqitaanka salaadeeda iyo sifadeeda ayaa halkan uu fasl iyo faslkan weyaan waa laba baab baabka koobaad baabu sababi mashruucati salaati اlkhowfi salaada alkhowfka ama salaada baqdinta xiligeeda la tukada sababta loo jideeyey ayuu baabkan u baab yahay baabu sababi mashruuciyati salaati اlkhowfi salaada khowfka iyo baqitaanka jidaynta la jideeyey sababta loo jideeyey ayuu baabkan u baabyo weyaan xadiid kun shan boqol iyo kow iyo fartanaad can jaabir bn cbdillah waxal radi allahu tacala canhuma qala wuxuu jaabir hazawnaa maca rasuulillah nabiga la duulnay sala allahu calayhi waali wasalam qowman qolo ku duulnay annagoo nabiga la jirna oo min juhaynata ree juhayna ka mid a ah. haddaba juhani qabiilada juhayna weli way joogaan maka iyo madiine iyo ardalxarameynka aad bay u dhooban yihiin inkastoy aad u badnayn laakiin eh, yani magacyaha aad bay ugu badan yihin aljuhani haddii aad maqashaan waa juhayna qowman qolo ayaan ku duulnay oo min juhaynata reer bani juhayna ah marka iyada gaalo ahaa faqaataluuna waynala dagaalameen qitaalan shadiidan dagaal aad u darnay nala dagaalameen falamaa salaynaa goortii aan tukanay aduhra salaada duhur qaala almushrikuuna gaaladii waxay reer bani juhayna low milnaa haddii aan ku leexan laheynay calayhim iyaga maylatan hal leexasho i laabasho laqtaacnaahum waan soo bargoosan laheynay ama waan baabi'in laheyn oon kala jarjari laheyn weyaan arintaas ayaa waxay sheegeen markii dagaalkii uu yara qaboobay fa ahbara jibriilu jibriil baa u warramay rasuula rasuulka all u sheegay sala allahu calayhi wasalam dalika arrinka isaga ah fadakara dalika yacnii salaadii duhur markii ay galeen saxaabadii ay salaada ku jireen gaalada waxay yidhaheen haddii aan marka ay ku jireen ku laabmi laheennay oon ku keedin laheennay xilligaas marka xaalad adag baan gaarsiin laheennay oo hawl baan ka qaban laheennay qaaluu falamaa goortii sallaynaa aan tukan aduhra salaada duhr qaala mushrikuun waxay yidhahdeen low milna haddii aan ku leexan lahen calayhim maylatan laabasho iyo leexasho laqtatanaahum waan kala goyn lahen ama waan kala goosan lahenay ama waan kala jarjari lahen waan baabi'in lahen weyaan faahbara jibriilu jibriil wuxuu u sheegay rasul lahi buu u shegay sal l slem daalika arrinkaas oo gaaladii inay salaadda inay ku gaadaan inay muxuu ahay ku tashteen ayuu nabiga u sheegay allahu calayh waali w slem fadakara wuu dalika gaadmada ayadaa iyo talada ay gaalada ku tashteen lanaa anaga rasul rasulka al wuu noo sheegay sal slm qaala wuxuu yidhi waqaalu waxay yihahdeen gaalada marka duurka haddi udhaa fursada way dhaaftay moogta wa qaaluu waxay yidhahdeen inahu shaniya sata'tiihim waxaa u imaan doonta salaatun salaad hiya iyadaba axabu la kalgacaylamani ilayhim xaggooda min alwlaadi ilmaha ee salaaday ka jecel yihiin xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusta salaat alcasr ayaa kusoo socotee waxay falamaa goortay xadarat ilcasru salaada casr ay soo xadirtay qaala nabigan wuxuu yidhi sal slm qaala wuxuu yidhi saxaabige safafnaa waan safannay safayna laba saf ayaan safannay walmushrikuuna mushrikiintana iyo gaaladiina baynanaa annaga iyo waxay noo dhexeeyaan iyo wa bayna alqiblati qibladii dhankaan u tukanayna xaggiisa ay naga xigaan weeyaan qaala wuxuu yidhi fakabara rasuullah nabiga alla allahu akbar yidhi wa kabarna annagan allah akbar ayaan nabiga wuu rukuucay faracna anagoo dhanna waa rukucnay saxaabadii oo dhan weeyaan <clears throat> hal qofoo ka har lama arka uma kadib sajada nabigu u sujuuday wasajada macahu safu lwal laba saf baa laisu qeybiyey safkii koobaad ayaa marka nabiga la sujuuday calayhi asalaatu wasalaam falamaa goortii qaamuu ay istaageen oy gaaladii indhaha ku qabteen intii ay kuwaan sujuudsanaayeenna gaaladii waxaa indhaha ku hayoo eegi waxay samaynayaan safkii dambe ayaa eegi oo waardiyeyn waardiye ku jira salaada lagu jira waardiyana waa la oo muxuu aha waa la digtoon xudrakum o falamaa goortii qaamuu ay istaageen safkii hore sajada safu haani safka labaad ayaa sujuuday kuwii hore oo safkii hore horaan u sujuuday ayaa gaalada indhaha ilan ku hayaane uma intaa kadib ta'ahara waxaa dib maray asafu alawal safka koobaad oo horaan nabiga la rukuucay calayhi sala slm lana sujuuday lana soo kacay safka isaga ahaa ayaa dib maray wa taqadama asafu thaani safka labaad hore ayuu soo maray fa qaamuu way istaageen maqaama alawali booskii qolyii hore ay taagnaayeen kuwa dambe ay istaageen fakabara nabiga alla abar ayuu rasul sal slm wakabarna anagan alla abar ayaa nidhi warakca nabiguu rukuucay farakacnaa dhammaanteen waan wada rukuucnay kuwii hore kuwa dambaba uma intaa kadib sajada nabigu u sujuuday wasajada macahu safu اlأwal safki koobaad oo horaana safki labaad ayaa nabiga la sujuuday sala allahu calayh wa qaama aani safka labaad na oo horaan saf koobaad uu istaagay waardi ayuu galay falamaa sajada markuu sujuuday asafu thaani safka labaad uma intaa kadib cafwan waxbaan ka boodan fila aan ku noqdo wax yar wataqadama waxaa hormar asafu thaani safka labaad faqaamuu way istaageen maqaama alawali kuwa hore booskooda ay istaageen fakabara rasuullah nabiga allah akbar yidhi wa kabarnaa annagana allah akbar ayaan nidhi warakaca nabigu u rukuucay farakacna waan rukuucnay uma sajada nabigu u sujuuday wa sajada macahu safu lawal safka koobaad ayaa la sujuuday wa qaama thaani kii labaad wuu taagnaaday weeyaan falamaa goorta sajada safu athaani safka labaad markuu sujuuday yani kuwa way gaaladii indhaha lagu wada qabtay oo loo fadhiistay ataxiyaadkii ayaa waxaa weeyaan kadibna safki labaad uu sujuud usoo degay uma jalasuu way fadhiisteen jamiican dhammaantood sallama falamaa gorti sajada asafu thaani safki labaad muxuuhaa uu sujuuday uma jalasuu jamiican dhammaantood ay wada fadhiisteen sallama wuu la salaam noqsaday alayhim iyaga dhammaantood rasul lah sal lla sl nabiga alle salaatulkhowfka waa sifada iyo habka ugu quruxda badan amaba ugu sahalka badan weeyaan qibladii haddii ay dhankan tahay dusheenna ah sida haddaba ay tahay ama ay dhankaas tahay dhanay ahaataba ay tahay dhanka qiblada waxaa higa cadowgii dadka cadowga ahaa oo muminiinta la dagaalamayey waxay xigaan dhanka qiblada ay xigaan sifada loo tukana marka waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa laba saf ayaa laisu qaybini laba saf ayaa laisu qaybini si kasta u dheeraado amaba dee safafkii ayaa qaybo laga dhigayo saddex saf iyo saddex safoo kale haddii ciidanka aad u badan yah o kale tusalaan hal saf uusan qaadi karin waa la kala qaybina dadkii waaya kadibna kuwii hore safka hore ku jiray ayuu imaamka allah akbar leeyahay macal kuwii dambe hal mar waa wada xirani dhammaan waa wada rukuuci dhammaan samica allahu liman xamid ayaa la wada dhihi kadibna qeybtii horey unbaa marka iyo nabiga iyo qofkii imaamka ayaa sujuudi sujuudda ay way soo kacayaan marka markay soo kacaan kadibna kuwii dambe ayaa sujuudda la imaanayaan markay sujuudda la imaanaan labada sujuudood oy soo kacaan ayaa waa lisdhaafi marka kuwii safka hore ahaa gadaal bay marayaan waa isdabamarayaan marka kuwii safka dambe hore soo marayaan kadibna qiiradii ayaa soconi waa la wada rukuuci samic allahu liman xamidah ayaa la wada dhihi kuwii hore ayaa marka oo gadaal jiray ayaa la sujuudayaan marka ay sujuudaan sujuuda dhamaystaan oy kadibna atixyaadka loo fadhiista ay kuwii kale soo degayaan ayana waa sujuudayaan wada taxeedsanayaan kadibna hal mar ayay wada salaam noqsanayaan saas waa sifada ugu dhibka yar idaa kaana alcaduwu fii wijhati qibla waa cadowga markuu dhanka qiblada jiro weyaan waa sida waqtiga nabigeena calahi sala sloo tukaday taas waa sifo sifooyinka kale waa noo imaan sifooyin kale cadowgii dhan kalu jira qibladu waa dhankaas cadowgin gadaala kua jira see loo tukanaya marka waa lisqaybini qayb qiblada ay aadayaanoo nabiga ala sl ay la tukanayaan gadaal ay aadayaan qaybna waardiy ay gelayaanoo saf mxuu ahaa gaalada saa u eegayaan kadibna kuwa xagga ahaa way tukanayaan marka ay tukadaan oy nabiga la tukadaan calayhi salaatu wasalaam halkan ragca oy ragcada dhammaystaan way soo wareegayaan way soo dhaqaaqayaan waxay imaanayaan meeshii kuwan ay joogeen oo waardiyaa waardiyaha ay gelayaan kuwii kalea nabiga la tukana calayhi salaatu wasalaam kuwii ayaa nabiga la tukana alayhi salaatsalaam markay la tukadaan nabigeena calayhi salaatsalaam oo ragcada la tukadaan kuwaan raka kuwaana raka soomahan qolo walba hal rakcay marka ay dhammaystirnaysaa marka waxaa dhici karta in ay nabiga u wada sugo ay hal mar wada salaam noqsadaan waxaa kaloo dhici karta in qolo walba ay gooni u salaam noqsadaan sifaat noocaas oo dhowr ayaa noo imaan doona mararka qaarna qibla walaa hayra qibla lama eegaaye eh. waxaa weeyaan haddii marka ay bahash isku yaacdo oo muxuu ahaa lisjafi xilligaas marka waxaa weyaan dhan alla ay muxuu ahaa fatam wajhullaahi wa ama qorax soo bax ujood ama udhax ujood ama intu ujood ama cadow aggii jir ama dhan aad adiga waxaa weye ima ishaaritaan iyo muxuu ahaa midaar ayaa lagu tukanaa weyaan faataquu llaha ma staactum marka salaatulkhowfka haddii cadowga dhanka qiblada jira sifadiisa wataa hadduusan dhanka qiblada jirin oo cadowga u dambeeyana sifooyinka soo socda ayaa insha allahu tacaala ayaa noo imaan doona waa dhowr sifa bal aad loo yaro dhuuxa insha allahu tacaala laakiin su-aasha <laughs> ama qiblo ha jira ama qiblo uusan jirin hadda falaaro iyo warme iyo seefo iyo laisku soo orday baabka maba jira meelahaasa muxuu ahaa waaa soo hagi madaafiic iyo waxaa weeyaan sawaariikha laiskusoo hagi see loo tukanaya marka see loo tukani adinkaa lidin weydiinay loo tukani baabu kayfiyaati salaati alkhawfi salaada khawfka ah loo tukan jiray ayuu baabkan u baab yahay kun shan boqol iyo laba iyo afartanaad can cabdilahi bni cumar waxaa radi allahu tacala anhuma ana rasul rasulka sal slm sallaa wuu dujiyey biixda aa'ifatayni labada kooxood midood ayuu nabiga dujiyey calayhi salaatu wasalaam waaa'ifatu lukhraa kooxda kalena muwaajahatu muwaajihatu alcaduw cadowga dhankiisa ay ujeedaan qolyo ayuu nabiga dujiyey calayhi salat slam qolyana waardiya haayaanoo cadowgii ayay eegayaan uma intaa kadib insarafuu kuwii nabiga la tukaday calayhi الsalaatu wasalaam way laabteen faqaamuu waxay istaageen maqaama asxaabihim asxaabtoodii booskoodi ay istaageen ulaaika ee kuwa ahaa oo cadowga waardiyeynaayey fa jaca ulaaika kuwii cadowga waardiyeynaayey oo gadaal taagnaa ayaa yimaadeeno fasallaa bihim nabigu wuxuu dujiyey rakcatan hal rakc ayuu dujiyey uma sallama wuu salaama noqsaday calayhim ayaga ayuu la salaam noqsaday uma qaama ulaaika kuwaas ayaa istaagay faqaduu rakcatahum rakcadoodii ayay guteen wa qaama haaulaai kuwaan waa istaageen faqaduu rakcatahum rakcadood ay guteen waa sidee marka nabigeenna calayhi salaat slaam cadligiisii qolyahaana sala allahu calayh waali hal rakc ayuu dujiyey markuu hal rakca dujiyey waa iska tageen waa tallaaba qaadeen meeshii ay ku noqdeen qolyihii waardiyahaayey booskoodii ay tageen kadibna ragcadii labaadna wuxuu dujiyey kuwa waardiyahaayey markuu dujiyey uu iska salaam naqsada nabigeena calayhi salaat slaam maxaa dhacay marka waxaa dhacay qolyihii marka muxuu ahaa hore oo nabiga la tukaday inay ragco gooni ay u qadaysteen kuwa kalena ay ragco kalo gooni u imaadeen oo qolo walbaba waxaa weyaan gooni ay u salaam naqsadeen taxarugaas iyo tallaabaqaadkaas iyo socodkaas iyo howlahaasna salaada khawfka waxba kama dhibayso weyaan waxyaabaha salaada khawfka buriya ka mid ma ahan waayahay xadiid kun shan boqol iyo saddex iyo afartanaad waa eh, salaatulkhowfka marka sifaadkiisa waa aaday u tiro badan yihiin aad bay u tiro badan yihin weyaan marka taas waa sifa hadda sheegaynay eh, sifada labaadna waa saddexaadna labaadna waata markuu cadowga qiblada xaggeed usan jirin xadid kun shan boqol iyo saddex iyo afartanaad an sahl ibn abi xamata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi yaquumu istaaga alimaamu imaamka mustaqbila qiblati qiblada xaggeed ayuu aadi u jeesani wa طaa'ifatun kooxna maahu oo minhum eh, raggii ma'muumiinta ka mid ahaa macahu imaamkii ay la jirayaan wa aa'ifatu kooxna min qibali caduwi cadowga dhankiisa ay eegayaan wa wujuuhu wajiyaalkooda ilcaduwi cadowga xaggiisa ayaa wajiyaalkooda ay u jeesanayaan weyaan waardi ay galayaan fa yusalli wuxuu dujinayaa biladiina kuwi macahu asaga la jiray rakcatan baad muxuu ahaa uu dujinayaa asaga la taagna uma yaquumuuna way istaagayaan ayagii oo fa yarkacuuna ay rukuucayaan lianfusihim naftooda rakcatan hal rakca wa yasjuduuna way sujuudayaan sajdatayn laba sujuudood fii makaanihim booskoodii uma intaa kadib yadhabu ulaaika kuwa way tegayaan ilaa maqaami ulaaika kuwaas meeshii ay taagnayeen waardiyaha ay tegayaan fayaju ulai kuwa ayaa fayarkacu bihim wuu la rukuucaya aw mxua dujinaya rakcatan hal rakca falahu nabiga sal slm intaani labay u yihiin uma yarkacuuna way rukuucayaan wayasjuduuna way sujuudayaan sajdatayn laba sujuudood waa sifada hadda walaalkeen shee uu sheegay wey marka marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam salaadda ayuu gelayaa koox waardiye ayay galayaan kooxna isaga ay la joogaan kooxdi isaga la joogtay marka hal ragcuu dujinaya markuu hal ragc nabigeena dujiyey calayhi salaatu wasalaam rakcadii labaad marka nabiga wuu iska istaagaya calayhi salaatu wasalaam iska istaagaya markuu istaaga ayaga ma ay ridinayaan rukuucdii ay la imaanayaan sujuuddii ay la imaanayaan atexeedka ay la imaanayaan way salaam noqsanayaan marka nabigeennana intaas salaadii uu taagan yahay salatu wasalaam way baxayaan marka qolyihii taagnaa oo soo bedelayaan qolyihi waa imaanayaan marka qolyihii way imaanayaan markay imaadaan nabiga ay la iranla xiranayaan calayhi salaatu wasalaam markay la xirtaan ragcuu dujinaya markuu hal ragcad dujiyo nabigan ataxiyaadku ku sugi sala allahu calayhi waali wasalam ku sugi kadibna waxay samaynayaan ragcadii labaad ay la imaanayaan ataxiyaadkay kusoo gaarayaan kadibna nabiga ayay la salaamsanayaan calayhi salatu wasalaam sifada labaadna taas weeyaan xadiid kun shan boqol iyo afar iyo afartanaad can saalix ibni khawaatim waxaa laga wariyey raximah ullah can man wuxuu ka wariyey duul shahida rasuula nabiga alla xaadiray yowma daati ariqaac daat ariqaac duulaanka loo yaqaano oo kabalaan saxaabada ay ahaayeen oo calalada iyo maryaha lugaha lagu xiranayey kabalaan darteed muxuu aha rag xaadiray oo saxaabada ka mid ah ayuu muxuu aha ka warinayaa sallaa inuu tukaday salaata alkhawfi salaata khowfka caman shahida rasul lah sal slm daata yowmi ariqaac sallaa salaata alkhawf ayuu tukaday la tukaday weyaan ana aa'ifatan koox safat macahu nabiga la safat sal l slm wa aa'ifatan kooxna wijaaha alcaduwi cadowga wajhadiisa iyo dhankiisa ayaa jireen weyaan fa sallaa wuxuu dujiyey bilatii ti macahu nabiga la jirta rakcatan ayuu dujiyey sal allah alay slem uma habata qaa'ima nabiga taagni ayuu muxua ku sugnaaday sifada hore sifadan taqriiban waa isleeyihiin weyaan wa atamuu lianfusihim nafyalkooda u taam yeesheen uma insarafuu ragcad u dhineed ay guteen ilan ragcada la gudana waa salaad oo muxuua qasri weyaan duhr haddii ahayd waa la gaabinaya casri haddii ahayd waa la gaabinaya labalabo weyaan uma insarafuu way laameeno fasafuu wajaha alcaduwi cadowga dhankiisa muxuu ahay safteen oo waardiyahay galeen stanby wa jaءat aa'ifatu اlukhra labaad ayaa muxuu ahaa ama kooxdii kale ayaa timido fasallaa bihim alrakca alatii baqiyat rakcadii soo hartay ayuu nabiga dujiyey oo min salaatihi salaadihiisa ka mid ah uma habata jaalisan kadib nabiga fadhiga ayuu ku sugnaaday sal l wa atamu lianfusihim nafyaalkooda ay muxuu ahaa rakcadii harsanayd u taam yeeleen uma salama bihim ayaga ayuu marka la saalmoosaday ayaga ayuu mxuu aha ayuu la saalmaqsaday marka sifaatkaas noocaas iyo kuwo kale oo badan ayaa mxuu ahaa salaatlkhowfka ee ku sugan weeyaan intaas waxaan kaga baxnay kitaabkii toddobaad alkitaab athaamin kitaabkii sideedaad qasru الsalaati wa jamciha wa axkaami safari muxuu ahaa qasru salaati salaadii oo la gaabiyo iyo wa jamciha jamci sala salaadii oo la gaabiyo iyo wa akaami safar wa axkaamu safari inta qasru الsalaati wajamcuha waaxkaamu safar meesh qasru salaati wa jamciha wa axkaami safari intaba waa maashi weyaan qasru salaati salaada oo la gaabiyo iyo wa jamciha salaada oo la jamciyo iyo wa axkaami safari safarka axkaamtiisa ayuu kitaabkan u kitaabiyo weyaan alfasl awal fasalka koobaad qasru salaati salaada oo la gaabiyo iyo wa jamciha salaada oo la jamciyo ayuu mxua fasalka u faslay weyaan baabu qasri sala salaada xadid kun shan boqol iyo shan iyo afartanaad can caaishata waxaa laga wariyey ummi اlmuminiin radia allahu taala ardaha binti sidiqa binti sidiiq qaalat waxay tidhi farad allahu alla weyne wuxuu farad yeelay asalaata salaada xiina goortii u faradaha uu farad yeelay rakcatayni rakcatayni laba laba ragc ayuu mxuu ahaa ilahay farad yeelay subxana wa tacaala fi lxadari xilliga la jooga oo muqiimka la yahay iyo wa safari sugay oo sideeda daayey salaat safari salaad safarka labalabada ayaa loo daayey waziida fii salaati alxadari salaada xadarka aho mxuu aha muqiimka qofku iyo magaalada uu joogana waa la kordhiyo oo labalabo ayaa lagu dara duhurkii iyo casirkii iyo eh, salaadihii mxuu aha noocaas ah weyaan rubaaciga ahaa xadiid kun shan boqol iyo lix iyo afartanaad can anas bin malik waxa la weri khaadim rasul lah sal sl qal wuxu yhi anas sallaytu duhra salaad duhr ayaan la tukaday maca nabi ayaan la tukaday sala allahu alay slm bilmadiinati magaalada madiina arbacan afar ayaan kula tukaday magaalada madiino duhraa la joogay safar lama ahayn muqiimiin ayaa la ahaa afar ayaala tukada ayuu leeyahay waalcasra salaada casarna bidilxulayfati meesha dulxulayfe loo yaqaano ayaan rakcatayni laba ragca kula tukaday dulxulayfe maanta magaalada madiina bartamaheeda weeyaan waa meesha laga xirtay miiqaadka markii loo socda xajka loo socda ama cumrada loo socda waxaa weyaan waqata rasul la sl slm liahli madiinati dalxulayfa dalxulayfe waa halkaas weyaan maanta laakiin waa magaalada bartamaheedii xaafado dhan ayaa ka koray laakiin xilliga isaga ah magaalada way ka baxsaneed meel magaalada ka baxsana ahayd aad ugu fog magaalada madiino marka markii idulxulayfe la gaalayna nabiga calayhi sala slam laba ayuu tukaday marka marba haddii intaad labisato dharkaaga xirata magaaladaba ka baxdo oodna safar tahay waad gaabinaysaa salaada weyaan waadna jamcin kartaa dhib ma laha waaya kun shan boqol iyo toddobaiy afartanaad can ibn cabaas ali taala anhuma qal bdulahi bn cabaas farada allahu alweyne wuxuu farad yeelay asalaata salaada calaa lisaani nabiyuka nabigeena carabkiisa sala allahu aleh waslem fi lxadari xilliga xaadarka laholla jooga arbacan afar ayuu ka dhigay wa fi safari safarka rakcateen laba rakca wa fi lkhawfi markii khawfka u yimaadana rakcatan hal rac ayuu ka dhigay halka ragca waa tii lala tukanaayey imaamku waa wax kale mahon imaamka ti lala tuka lakin tii kale waa laga rabaa tii kale waa laga rabaa weyaan waa yahay sideed iyo afartanaad can yaxya ibni yaziid waxaa la wariy alhunaa'iy qaala wuxuu yidhi sa'altu anas bin malik ayaan weydiiyey radia allahu taala arda can qasri salaad salaada gaabinteeda faqala wuxuu yidhi kaana rasul rasulka ala sal slm idaa kharaja hadduu baxa masiirata alaaata amyaalin saddex mayl inta loo socdo hadduu nabiga baxa calayhi salat slaam aw alaaata farasikha afar farsakh arifoof ay culimadan dhihi jireene raximahum allah shucbata shaak shucbata ibni xajaaj ayaa waxaa weeyaan shakiye oo ruwaadda ka mid ah salaa rakcatayn laba rakc uu nabiga tukan jira alayh sl slam marba hadduu nabiga saddex mayl banaanka magaalada ugu baxa saddex mayl hadduu magaalada ugu baxa taqriiban waa shan kilomitr wax la mid ah hadduu magaalada ugu baxa alayh salaat salaam amaba saddex arisoof hadduu u baxa nabigeenna calayhi salaat salaam wuu dukan jiray laba rakc dukan jira salaad buu gaabin jiray weyaan xadid kun shan boqol iyo sagaal iyo afartanaad can yacla ibni umiyata waxaa la wariyey raximahullah qaal wuxuu yihi qultu waxaan ihi cumar waxaan ku yidhi ibn khaaab radi allahu taala arda falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaa in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu aayaddaas ayaan akhriye falaysa ma ahaanin calaykum dushiinna muuminiintiyey junaaxun wax dembi ah iyo culays ah an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaati salaada in khiftum haddii aad ka baqdaan an yaftinakum an yaftinakum inay idin fidneeyaan aladiina gaaladii aladiina kuwii kafaruu gaaloobeen inaad salaada aad waxaa weyn gaabisaan dhibaato ma lahan culays korkiina ma ahaanin kadibna uu dhigto wuxuu yidhi faqad amina annaasu dadku way aamin noqdeen nin tacajub nin yaaba kale faqad amina annaas dadka aamin bay noqdeen faqala wuxu yidhi cajibtu waxaan la yaabay mima cajibta min wxi ad yaabta anaan la yaabay saad aday yaabtay ayaan anna u yaabay fasأltu rasul lah ayaan weydiiyey salى اlah alay slm can dalika wax ka weydiiyey faqala wuxuu sadaqatu waa sadaqo oo tasadaq biha calaykum alla weyn inku sadaqaystay faqbaluu aqbala sadaqatahu alla sadaqadiisa saas ayaa nabigeena yidhi salى اllahu alayh ali marka marba haddii salaada qofka uu muxuu masaafir noqdo waxaa weeyaan oo khowf khowf hadduu marba yimaado salaad inaad gaabaysaan dhib malaha laakiin khowf iyadoo jirin oo balaaye ay jirin salaadan la gaabina maxay tahay yule waa nabiga ayaan weydiiyey yule adiga uma horeyni qof hawsha ayada kusoo dhacdana igu soo dhacday nabiga ayaan weydiiyey alayhi salatu salaam kadibna jawaabta nabiga waxay noqotay haddii marba aad safartaan inaad salaad gaabisaan waa sadaqa ilaahay subxaana wa tacala idinku sadaqaystay ee muxuu ahaa sadaqada ilaahay aqbala weyaan alla wax kugu sadaqaysaa diidaysa haba ka yaabeen marka xadii kun shan boqol iyo kontonaad can cumar bn khaaab waxal radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi sayd cumar salaat ljumca salaat jumca rakcataan waa laba rakca waa sida caadiga ah. wa salaat lfitri salaada ciidalfitriga ahna rakcataan waa laba rakca wa salaat ladxa salaada ciidadxana rakcataan waa laba rakca wa salaatu safari salaad safarkana rakcataani weeyaan tamaamun hayru qasrin ma gaabna weyaan yacni ajarkeeda ayaa kaamil ah oo ajirkeeda lama soo gaabinin ajirkeeda waa kaamil waa tamaam weyaan calaa lisaani muxamedin sala allahu calayhi waaali wasalam carabka nebi maxamed ayaa arrinta iyada lagu jideeyey laguna sheegay nasaa-i ibnu maaja ee soo sar xadis saxiix weyaan baabu mudati alqasri wa masaafatihi muddada salaada la gaabina ma mahal maalin ma laba maalin ma muxuu ahaa haakada ma sanadkii or inaad iyo sidoo kale waxaa weyaan masaafada masaafat alqasriga intayta iyuu baabkan u baabiyo weyaan xadid kun shan boqol iyo kowi kontonaad can yaxya bn abi isxaaq waxaa laga wariyey raximahullah qal wuxuu yidhi samictu anasan anas ibn malik ayaan ka maqlay khaadimka nabigeena sal slm yuqul isagoo leh waradia allahu can anas kharajna waan baxnay maca nabiy nabigan ayaan la baxnay sala allahu caleyh waslem min almadiinati magaala madiina ayaan kala baxnay ilaa makata maka ayaan la aadnay fa kaana nabigeenu wuxuu ahy sal slem yusalli mid tukada rakcatayna rakcatayni laba laba ragcay tukanaya calayhi salaa slaam xataa rajacnaa ilaa aan kaga soo laabanna ila almadiinati magaala madiina qultu waxaan idhi aqamtu bimakata shaya aqamtum bimakata maka miyaad ku nagaateen shayan waxun miyaad ku nagaateen qala wuxuu yidhi aqamnaa biha cashran toban maalmoodaan maka ku nagaynay laba laba ayaana dukan jirnay salaad qasri aan dukan jirnay xadid kun shan boqol iyo labayo kontonaad ibn cabaas radi allahu taala anuma qala wuxu abdullahi bin cabaas aqaama nabiyu nabigeena wuxuu ku nagaaday sal slem ama wuu nagaaday nabigeena sal slem tiscata cashara toban iyo sagaal maalmood iyo habeenadooda lala jar yaqsuru isagoo gaabini fanaxnu annagan idaa saafarna hadii aan safarna tiscata cashara toban iyo sagaal maalmood qasarna waan gaabinaynaa wain zidna haddaan ka kordhinana oon toban iyo sagaalkaas aan dhaafinana atmamna salaad waan taam yeelin oo musaafirnimo inaan ka baxan camal ayuu ka hadlayaa ibnu cabaas radi allahu taala arda wa fii riwaayatin lahu riwaayad ibnu cabaas eh, muxuu ah, uu leeyahay wfii riwaayati riwaayat oo lahu bukhaari uu sugnaaday qaal wuxuu yidhi aqaama nabiyu nabigan wuxuu ku nagaaday bimakata magaalada maka tiscata cashara yowman toban iyo sagaal maalmood yusalii rakcatayn labalaba raka nabigu tukanaya calayhi salatu wasalaam xadii kun shan boqol iyo saddex iyo kontonaad can jaabir bn abdillahi waxali radi allahu ta anuma qal wuxu uhi jaabir aqaama rasulah nabigan wuxuu ku nagaaday bitabuuka magaalada tabuuk la yidhahdo ama duulaanka tabuuk la yihahdo hadda magaalo weyn weyn lakiin berigaas meel waxaa iska duur ah wuxuu ku nagaaday cishriina yowman labaatan maalmood yaqsuru salaad salaad ayuu nabi gaabin jiray alai sl slam abu daawud ee soo xadid wa xadiis saxiix ah, weeyaan meeshaan marka marba haddii qofka musaafir u yahay muddo kasta ay kuga gaarto sida raajixa ah in sha allahu tacaala culimmada in badan ay fatwoodeen in salaadu iska gaabsanay weeyaan sida noo imaan doonta qofka haddii afar maalmood ka badan inuu magaaladan ku nagaana u go-aansado in la taamyeela dad baa qabo culimmada qaara qabaan laakiin sida raajixa in sha allahu qofka hadduu marba musaafir yahay salaada wuu gaabinayaa salaad buu gaabinaya baasbarood soo doonatay dan kalead u imaaday ganacsi aad u imaaday toban beriyaad joogtay toban shan beriyaad joogtay toban sagaalaad joogtay labaatanaad joogtay ka badanaad joogtay waa iska gaabinaysaa haddii aadba niyoonin iqaamo iyo inaad meeshan ku nagaato oo degnaato lidaalika sheekh uthaymiin cali raxmatullahi culimadu waxay ka soo naqlin jireen inuu dhihi jiray ardayga jaamica almadiina dhigto afartaas sano oo jaamacadda madiina dhigana ya afartaas sano salaadda waa iska gaabin karaa afarta sano oo jaamacadda dhigana wuu gaabin karaa ayuu maxaa yeelay ninta meeshaas iqaamo yaroo sakaraadaho muxuu ahaa markii la rabana muxuu ahaa kaa dhici markii dee muxuu ahaa maalinta aad jaamacad damaysana qoorta soo qabani ayaad ku joogtaa musaafiraata marka musaafiraata saasuu qabi jiray laakiin culimada intooda badan saas ma qaban laakiin ibnu cuthaymiin halkaas ragga qabay ayuu ka mid ahaa raximahu allah waraxima jamiic culamaaina waa yahay baabu qasri salaati in lagu gaabiyo bimina mina lagu gaabiyo inay sunada nabigeena tahay sala allah alay haddana sida la sameeye ay tahay ayuu baabkan u baab yahay xadii kun shan boqol iyo afari kontonaad an cumr radi allahu ta anuma qawlhi cbdulahi bn cumr sallaytu maca anabiy nabigan ayaan la tukaday sal slm bimina mina ayaan kula tukaday rakcatayn laba rakca wa abi bakrin abu bakr iyo wa cumara sayid cumar radia allahu tacala canhuma wa maca cumaana sayid cumaanna sadran qeyb oo min imaaratihi amiirnimadiisi intuu amiirmuminiinka ahaa qeyb ka midna waxaa weya labalaba rakcan ku tukan jirnay uma atamaha kadibna sayid cumaan afar afar ayuu ka dhigay salaada duhurka afar salaada casr afar salaada cisho afar wuu taam yeelay weeyaan abubakar iyo cumar iyo qablahum nabigeena sal ll ly slam way gaabin jireen weeyaan xadiid kun shan boqol iyo konton iyo shanaad can cabdiraxmaan ibni yaziid waxaa laga wariyey radia allahu ta anu arda qal wuxuu yidhi sallaa bina cumaan usid cumaan ayaana dejiyey ibna cafaan radia allahu canhu arda bimina min ayuu nagu dejiyey bimina mina ayuu nagu dejiyey arbaca rakcatin afar ragcadood faqiila dalika arrinkaas ayaa loo sheegay licabdilahi bni mascuudin radi allahu taala arda cabdilahi bn mauud mascuud oo taqaanaan oo raggii culimada saxaabada ka mid aha ayaa loo sheegay fastarjaca ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ayuu ka dhawaaqay istirjaaca waa qofki inuu yidhahda ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun yacni qof musiibo camal maqlay ama arkay ama loo sheegay ayuu noqday waayahay uma qaala wuxuu yidhi sallaytu waxaan la tukaday maca rasuulilahi aan la tukaday sala allahu caleyh wasalam biminan ayaan kula tukaday rakcatayn laba rakcan kula tukaday wa sallaytu maca abi bakrin abu bakr ayaan la tukaday radia allahu taala anu arda biminan mina rakcatayn ayaan kula tukaday wa sallaytu maca cumara sayd cumar ayaan la tukaday ibn khaaab radia allahu tacala anu arda biminan ayaan kula tukaday rakcatayn laba rakca waayahay falayta shallaytadeye xadii dheeftayda min arbaci rakcatin afar ragcadood waxaa iga dheefroon rakcataan laba rakca mutaqabalataan oo laiga aqbala ayaa iiga dheefroon weyaan falayta shalaytay xadii dheeftaydi may ahaata min arbaca rakcatin afar rakcadood oon la hubin in la aqbala in kale rakcataan laba rakca oo mutaqabalataan aqbala oo muxuu aha maqbuula a ah weyaan taasaa iga qiimo badan yacni wuu inkirayaa laakiin marka la yidhi maad muxuu ahaa inkirtid ood la hadashid wuxuu ku dhawaaqay alkhilaafu shar intaas ku gaabsada alkhilaafu shar in liskhilaafo amiirkii amiir muminiintii lagu khilaafo arrinta ayada shar baa ka dhalanay ayuu yihi cbdullahi bn mascuud radia allahu tacala an arda baabu taawuci fi safar safarka in lagu sunnafasho oo qofka inuu ku sunnafasha ma la ogol yahay mashruuc miya mis waa maya ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun shan boqol iyo lixi kontonaad can xafs ibnu caasim waxaa la wariyey raximah llah qaala wuxuu yidhi saafarna waxaan la safarnay saafara wuu safraydha ibnu cumar ibn cumar radi allahu tacala canhuma faqala wuxuu yidhi saxibtu nabiya nabiga ayaan la saxibay sal allahu alay slam falam arahu maanaan arkin nabigana sal slm yusabixu isagoo sunnaysani fi safari safarka wa qaala allahu caza wajal allana wuxuu yidhi laqad kaana waxaa idin sugnaadee lakum adinka fii rasuuli rasuulka alle uswatun dayasha xasanatun ee wanaagsan saas ayuu muxuu ahaa rabbigeen dhahay weeyaan nabigeennana markii aad calayhi salaat slaam safar ku jira sunno uma iyo labada ragcoo salaada fajr arinta ayada waa daaimi jir nabigeena sal allahu aleh wasalam sidoo kale isagoo raaxiladiisi daabadiisi saarana nabigeenna waxaa wey witrkuu tukan jiray sidoo kale waxaa weya ku sunaysan jiray laakiin nawaafisha oo waxaa weeyaan ama rawaatibta ayuu ka hadlayaa raatibada ayuu ka hadlayaa weyaan kale inta kale wlimuslim muslim waxaa u sugnaaday uu soo saaray can xafs bni caasim raximahullah qaal wuxuu yidhi saaxibtu bni cumar la saaxibay fii ariiqi makata ariiqa maka qaala wuxuu ninka la yidhaahdo xafs fasala lana uhra uhr ayuuna dujiyey rakcatayn ayuuna dujiyey uma aqbala wuu qaabilay waaqbalna macahu waan la soo qaabilin la soo noqonay xataa jaaa ilaa ka yimaada raxlahu heryadiisa meeshii aan degneynay yani meeshii waa la degay duhur ayuuna dujiyey laba rakca kadibna waan soo laabanay salaadan kasoo baxnay heeryahi meeshii alaabta inoo taalaa nimid wajalasa wuu fariis wajalasna macahu waan la fariisanay faxaanat minhu waxaa ka xaadirtay ama ka suura gashay iltifaatatun milicsi inuu saa wax u milicsado ayaa dhacday xaanat minhu waxaa ka soo xadirtay ama suura gashay ama dhacday minhu xaggiis iltifaatatun milicsi naxwa naw naxwa xayu salla dhanka u tukada aggii dhanka u tukada xaggii inuu saa u milicsado ayaa ka suura gashay weyaan oo ka dhacday fara wuxuu arkay naasan dad qiyaaban ay tagtaagan faqal wuxu ma yasnac haaulaa war kuwa maxay samaynayaan waa yahay qultu waxaan yidhi yusabbixuun way sunnaysanayaan qaal wuxu salaadayda faradkeeda ka fadli badnayd sunnada ayaan taam yeeli lahaa haddii marba suna aan maan labada rakco mxuu ahaa maanmaan u kaaftooni maan dhamaystirta iyadaa boqol jeer iyo kun jeer ka fadli badan yabna ahi adeerka wiilkiisiiy yabna ahi walaalkay wiilkiisiiy cafwan inii aniga saxibtu rasulah baan la saaibay sal slm fi safari safar falam yazidka muusan kordhinin calaa rakcatayn lab rakca xataa qabadahu llahu ilaa alla ka qabdooda weyaan wa saxibtu abubakr baan la saaibay falam yazid muusan ka kordhinin calaa rakcatayni laba rakca xataa qabadahu llahu ilaa alla ka qabdooda uu ka geeriyooda weyaan wa saxibtu cumar sayd cumar ayaan la saaxibay radi allahu taala arda falam yaska ma kordhin calaa rakcatayn laba rakca xataa qabadahu llah uma saxibtu cumaana cumaan ayaan la saaxibi falam yazid ma kordhinin calaa rakcatayn laba rakca xataa qabadahu alla ka qabloodo waqad qaala allahu alle wuxuu yidhi laqad kaanalaqad kaana waxaa idinkugu sugnaaday lakum adinka fii rasuuli rasuulka alle uswatun dayasho xasanatun ee suuban weya muslim ayaa xadiidkaa soo saaray marka haddii marba qof musaafir u yahay sunnada inuu iska dhaafo ood salaadana gaabina sidaas ayuu marka cabdullahi bni cumar nabigeena uu ka sheega sal اllahu alayhi waaalihi wasalam naam baabu taawuci suna falashada la suna fasha fi safari safarka cala dawaabi xilligaas waa tii ah horoon ka hadalnay waxay ahayd raatibadii duhurkii inta ka horreysay inta ka dambeysay casirkii inta ka horreysay maqhribkii intii muxuu ahaa ka dambeysay cishii inta ka dambeysay salaad subax inta ka horreysay hakada taasay ahayd laakiin naafilada muطlaqa oo iska furan oo qofka heeryihii iyo baabuurki iyo diyaaradda isagoo saaran oo iska sunnaysta inay mashruuc tahay iyuu baabkan u baabiyo weyaan xadiid kun shan boqol iyo toddoba iyo kontonaad aan saciid ibni yasaar waxaa laga wariyey raximah llah anahu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaana asiru mid la socda maca cabdillahi bni cumar ayaan la socday biariiqi bakat ayaan kula socday faqaala saciidun wuxuu yidhi falamaa khashitu subxa salaadii subax inay dilaacda markii aan ka baqay nazaltu waan degay fa awtartu witr ayaan la imaaday heeryahii iyo hashii aan saarnaa amaba gaadiidkii aan saarnaan ka degay qibladii aan u jeestay xaggeeda kadib witrka ayaan tukaday fa qaala wuxuu yidhi alaysa laka miyayna kugu sugneen fa awtartu aan witriyey uma laxiqtu waan ka daba tagay fa qaala cabdulahi wuxuu yidhi ibnu cumar radia allahu taca ayna kunta xaggeed jirta fa qultu waxaan idhi khashitu subxa salaad ka baqay oo inay igu dilaacdo fa nazaltu waan degay fa awtartu witr ayaan la imaaday fa qaala cabdulahi wuxuu yidhi alaysa laka miyaynan kugu sugneen fii rasuli rasulka al sal slam uswatun dayasho xasanatun ee faqultu waxaan idhi balaa inay iska daay waa igu sugan tahay wallahi baan ku dhaartay qaal wuxuu yidhi faina rasul rasulka sal slm kaan nabigan wuxuu ahaa yutiru mid witir kula imaada cala albaciri ritiga dushiisa ayuu nabiga ku wadan jira alayh salat slam saas ayuu marka caddaynaya ninka la yidhaahdo cabdullahi bin cumr bin khataab radi allahu ta an arda buhari muslim xadidka soo saaray xadid kun shan boqol iyo sideed iyo kontonaad can jaabir bin cbdillahi waxaa lagu radi allahu ta anhuma qal wuxu yihi jaabir kaana rasul rasulka ale wuxuu ahay sala allahu alayhi waalihi wasalam yusallii mid tukada calaa raaxilatihi gaadiidkiisa xayu tawajahat meel alle meesha ujeesata qorax ka soo bax qorax u dhac dukad koonfur dhan walba faidaa araada alfariidata faradka hadduu doono inuu tukada nazal nabigu degi jiray oo fastaqbal qiblata qiblada ayuu aadi jiray marka saas ayuu mxuu cadaynaya jaabir bn cabdilahi radi allahu tan arda buhari xadis soo saaray baabu ljamci bayna asalaatayni fi safar baabu ljamci isku darid lisku dara bayna asalaateyn laba salaadood isku dara fi safari xilliga safarka lagu sugan yahay inay mashruuc tahay ayuu baabkan u baabi weyaan xadii kun shan boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa xadii mucalaqaadka buhaari ayuu ka mid yahay amn abbas al radi allahu taala anhuma qal cbdillahi bn cabbaas kaana rasul lah sl slm yajmacu mid isku dara bayna salaati bayna salaati duhri salaada duhur dhexdeeda iyo walcasra salaada casr ida kaana hadduu ahda calaa dahri sayrin socod dhabarkiis hadduu duhur iyo casr isku dari jiri weyaan wayajmacu bayna maqrb wcishaa salaad maqrib cishana isku dajir nabigeena sal alla alay slm xadidkun shan boqol iyo lixdanaad can mucaad bni jabal waxaa la wariyey radi allahu taala arda qal huri mucaad kharajnaa maca rasulila nabiga ayaan la baxnay fii qaswat tabuuka duulaanka tabuuka ayaan nabiga isu raacnay sal alla alay slm fa kaana nabigan wa sl yusallii mid tukada duhra salaada duhur iyo walcasra casrka jamcan jamiican iyagoo wada jira ayuu dusin jiray hal mar uu jimlayn jiray walmaqrib walcishaana jamiican ayagoo isla jira ayuu nabigeena dukan jiray calayhi salaatu wasalaam imaam muslim ayaa soo saaray marka salaadaha duhur iyo casr in laisku dara maqhrib iyo cisho in laisku daro saas ayaa hadiga nabigeena sal slm lakiin su-aasha waxay tahay duhur iyo salaad eh, ma laisku dari karaa duhur iyo salaad subax ama salaad duhur casr iyo salaad maqhrib maya saas weeyaan maya baabuljamci bayna asalaatayni laba salaadood in laisku dara fi lxadari iyada oo muxuu ahaa musaafir aan lahayn oo la degan yahay ayuu baabkan baab yahay xadid kun shan boqol iyo kow iyo lixdanaad can ibn cabas al radi allahu tacanuma qal wuxu abdulahi bin cabaas sallaa rasuullah nabiga alyaa muxuuna dujiyey ama tukaday aduhra salaad duhur walcasra salaada casr jamiican iyagoo wada jiro walmaqriba salaada maqrib walcishaana jamiican iyagoo wada jiro fii hayri khawfin iyadoo wax laga baqa ayna jirin walaa safarin safarna uusan jirin wa fii riwaayatin bilmadiinati magaalada madiina fii hayri khawfin khowf iyadoosan jirin walaa maarin roobna xadiidkan waa xadiid cajaa'ib badan marka haddii ay sidaa tahay hadda nairobi hadda baqdin alxamdulilah ilaahay anaga badbaadiya ma jirto roobna ma jira safarna ma jira soo ma marka salaadda maqri laga baxa marka in salaadda cisha qab laisku siiyo laisku dara dhib ma laha ayuu leeyahay cabdullahi bin cabaas radi allahu taala arda xadiidkan marka la weydiiyey wuxuu leeyahay araada an laa yuxarija ummatahu ummaddiisi inuu muxuu ahaa culays oorta oo sura ayuu nabiga diidaya alayh salatu slam waxaa la yaabla alimaam tirmidi caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay waxay isku waafaqeen culammada islaamka tarku lcamali bi hada alxadiid in xadiidkan aan lagu camal falin ay culammada islaamka dhan isku wada raaceen leh wax ku camal fala ama in lagu camal fala dheg jalaq u siiyey xadiidka ma lahay leeyihin ayuusaa leey eh, mxuu ah imam tirmidi caleyh raxmat ullah waxaa ka ka daba qaatay alimaam الnawowi caleyh raxmat ullahi maya warkaas waa laga daba imaado yidhi ibnu siriin iyo ashhab iyo saaxib اlijmaacaat ibn اlmundir rag badan ayaa jidkaas mxuu aha toodibad ah marayo waxaa weeye in la jamciyo qabaan ayuu leeyahay marka masalada marka ku saabsan annagoo nairobi joogna in salaada la jamciyo oo salaada mxuu aha maqhrib iyo salaada cisho la jamciyo iyo salaada duhur iyo salaada casr la jamciyo waxaa weeyaan markii safar la yahay in la jamciyo la garay laakiin maarka markii maar uu jiro markuu maar jira in la jamciyo salaada maqhrib iyo salaada mxuu ahaa eh, cisho iyada laiskuma hayo taqriiban madaahibta intooda badan dhan ay u wada jeedaan laakiin maalikiyada waxay qabaan duhur iyo casar looma jamci roobay leeyihin tan roob loo jamcina waxaa weeyaan iyo dhoobada iyo howlahaas labada mugdiga ah salaada maqhrib iyo salaada cisho ayaa loo jamciya saasay leeyihiin laakiin calcumuum masalada ku saabsan in nabigeena sal l slm magaalada madiina gudaheed isagoo jooga oo cabsi ayna jirin oo safar uusan jirin oo matar uusan jirin inuu nabigeena jamci sala allahu calayhi waaalih wasalam oo mxuu ahaa uu salaadahii isku daray ibn cabaas ayaa wariyey imaam muslim waa soo saaray imaam tirmidin wuxuu leeyahay culimadu waxay ku jimceen lagu camal falin imaam nawi wuxuuna qaar baa ku camal falay hadalkan muxuu ahaa araada allaa yuxarija ummata ummaddiisu inuusan muxuu ahaa culays saarin ay ahayd khulaasadu waxay noqonaysaa marka annaga reer jaam nairobi waa taqaanaan annaga qiilka aan marka aan jaamka u heli karnaa ka mid marka islii ayaad muxuu socotaa waxaad ka imaaday tobankaad ka soo baxday baabuurkaaga yaad wadaa marka haddii aad baabuurka mataatu saaranta ama aad mooto saaranta ama waaad moogta adaa khiyaar laho meel meearta kudegi karta ay saarabto gaari ayaad wadaa marka gaari ayaad wadaa gaarigii marka jaamaad gelaysa horay waa lagaa jira oo gadaal laga jira oo midigaa lagaa jira oo bidaxa lagaa jira waxaa weyaan kor iyo hoos baa lagaa jirin hoosna dhulkia kaa jira korna dee diyaarad mateeda mabuubi karta aggeed adaysaa marka waa kadeedmaysaa xilligaas oo kale marka maxaad samaynaysaa salaada maqrib marka waa sii socotaa labaiy tobankii waa dhaaftay waa sii socotaa afartan alaadima ah, sooma tusaale ahaan iyo afartan iyo shan miya meelaas alaadimi yacni afartankii ay gaartay afartan iyo laba afartan afartan iyo shanti ka waa istaagtay marka waa aadaanka waa lagu dhuftay shanti muxuu shan iyo tobanka dhammaatay aamiin waad maqlaysaa microfonka dhawaaqiisi meel walba waad waad siqaysaa marka masjid aad gaari karta haba yaraata malaha gaarigii meeshaad aad ku damayso dee suuragal maaha gaarigaagi ummaddina waad cadilaysaa gaarigina waa kaa dayacma adigana dee xoolahadii iyo hantidii mubadir baad noqonaysa ad ku ciyaaraysaa dhibaato kaleo ka weyna imaado oo laga yaaba naftaada xataa muxuu ahaa salfataa laga yaaba oo dhibaato weyn ay timaado oo hawshaan sabab u noqotaba gaariga meeshaad ku cadashay ama ummado shil aad ka dhaca wahaakada dad xataa isbitaal loo waday oo muxuu ahaa ambalas saarray oo badbaado loo rabay inaad wax badan baa ka imaan kara fii hadi alxaala waxay ila tahay wallahu aclam in xadiidkan ibn cabaas loo ordo marka jamaca rasul lah sal l slm bayl noqrb bcishaa biاlmadiinati min gayri khawfi walaa maطari walaa safar waa jacbur xadiiku waa jacbur abcan marka waxaa weeyaan taas ayada in la aado marka ayada oo halkaas qiil laga doonto inay dhib lehenaan umalayna wallahu aclam lianna allaha caza wajal laa yukalifu nafsa ilaa wuscaha ina hada diina yusrun wa ma garat wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj yani ilaahay subxana wataala anaga canad iyo culays iyo inuuna saarnaado muxuu ku fali muxuuna ka faaidi muxuu ka faaida lama arka asalna waa u haysanaa oo imaam muslim xadiidkaas imaam ibn cabaas ayaan ku dhegana marka sidaa darteed haddii jaam aad gashaan baabuurkii yaanaan idinka burburin oo baabuurkii aad lidinka xadin oo mid aha cadiline salaada cisho u tuurta salaadda cisho kusoo tuurta arrinta ayada kolleyba haddii liskaga damimaadana dhib ma lahan insha allah waa lisqaban karaa nacam sheeh shire nacam sheeh amaan masaajidkeena sigiiskaga habaysan imaam axmed u sheega imaam axmeda loo sheega ayib waayahay baab man ajmaca aliqaamata atama baabun man ajmaca qofkii go-aansada ajmacda bimacnaa waxaa weyaan cazama weyaan baabu man ajmaca qofkii go-aansada aliqaamata inuu nagi noqdo uu nagaado atama uu taam yeelaya istibtaal uu halkaan u imaaday nairobi amaba wuxuu u imaaday inuu viise ka qaato kadibna ganacsigaan isli iyo cajaa'ibtaan u arkay go-aan wuxuu qaatay inuu halkaan iskaga guursada iska dego ganacsi dukaamo iska furta wahaakada saasuu iska go-aansaday isaga marka musaairnimoa ka dhacaysa go-aankaas xilliga aad go-aankaas kawsiiyey ayaa marka wuxuu bilaabaya salaad inuu taam yeelo xadii kun shan boqol iyo laba iyo lixdanaad can naafic mowla cabdilahi bni cumar radia allahi raximah llah ana cabdlaahi cabdulahi bni cumar yani ibni cumara weeyaani kaana wuxuu ida ajmaca hadduu go-aansado almaqaama inuu ku nagaado bibaladin magaalo atama salaad salaad wuu dhammaystiri jiray alimaam bayhaqi fi sunan kubra ayuu kusoo saaray xadii kun shan boqol iyo saddex iyo lixdanaad can saciid ibn musayib waxaa laga wariyey musayab raximahullah qaal wuxuu yidhi man ajmaca qofka go'aansada calaa iqaamati arbaci layaalin afar maalmood inuu nagaado wa huwa musaafirun isagoo musaafira atama salaad salaadu taam yeelaya waa masaladii aan ka hadlaya lakiin culimada inta badan raggaan laguma raacsano baabmusaafiri hadalkaas waa saciid ibn musayib baabmusaafiri qofka musaafirka yaumu lmuqiimiin waa musaafir kadibna waxaa sheekhow salaadana geli isna waa musaafir salaadana uu gaabinaya muxuu samayni xadii kun shan boqol iyo afar iyo lixdanaad can salim bn cabdillahi waxaa laga wariyey raximah اllah ana cumar ibn khaaab radia allahu taala arda sayd cumar kaana wuxua idaa qadima makata magaalada maka markuu yimaada sallaa lahum wuxuu dujin jiray raggii reer maka oo muqiimiinta ah rakcatayn laba rakca uma yaquul wuxuu dhihi jiray yaa ahla maka reer makow atimuu salaatakum salaadiin dhammaystirta fa inaa anaga qowmun qolo ayaa nahay safrun ay musaafiriin dad musaafiriin ayaa nahay salaada dhammaystirta ayuu dhihi jiray marka imaamka haddii isagoo ah, dadka muqiimiinta uu ka bixiyo oy dhacday in la hormariyo labadiisu qac ka siisanaya kadibna wuxuu leeya waxaad yeelaysaan haygu lago-yne danihiin qabsada oo labada ragca dukada wey saasuu dhahay uu sheegaya mana ka aamusahay hadduu aamuso markuu salaada ka baxa waxaa laga yaba dadka qaar inay la salaamsadaan waana dhacda arrinta ayada war muxuu ahaa inta afka ay yaqaanaanu kula hadlaya af somaali haday yaqaanaan sawaaxili ingiliish wax yaqaanaanu kula hadli baabu lmusaafiri qofka musaafirka kii hore waxay ahayd almusaafir yaumu lmuqiimiin muqiimiintu imaamu noqonaya kana fiiriya baabu almusaafiru qofka musaafirka yatamu bimuqiim kii muqiimka ayuu ku daba tukanaya muxuu samayni xadii kun shan boqol iyo shan iyo lixdanaad can abi mijlaz mijlazin waxaa laga wariyey raximahullah qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ibni cumar waxaan ku idhi radi allahu taala arda almusaafiru qofka musaafirka ah yudriku soo haleela rakcatayn laba rakca min salaati alqowmi dadka tukanaya salaadooda laba rakca ka soo haleelo yacni almuqiimiina kuwa labada raca miyay ku filan yihiin oy u gudayaan ama ay ka gudayaan aw amaba yusalii bisalaatihim ayaga salaadoodii oo afarta eed tukanaya la tukanaya ama saddexdii qala wuxu yidhi fadaxika wuu qoslay fa qaala wuxuu yidhi yusalii la tukanaya marba haddii aad qof mutim ah oo salaad taamyela aad hal rakacba allah ka dhiga aad allah akbart allah ka dhig kala soo gaarto la qabsato ku xirato intii aad tukaday ayaad la tukanaysaa inamaa jucila imaamu liyutama bihi saas sidii musaafirka lama yeelay xadid kun shan boqol iyo lix iyo lixdanaad can shacbi waxaa la weri camir shacbi weeyaane shacbi caamir ibnu sharaxbiil ashacbi weeyaan ana ibna cumar ana ibna cumar cabdullahi ibn cumar kaana wuxuu idaa kaana goortu aday bimakata magaalada maka yusallii wuxuu tukan jiray rakcatayn rakcatayn laba laba rakca ilaa an yajmacahu ilaa an yajmacahu inuu jamciyo mooyaane imaamu imaamun imaam fa yusallii bisalaati inuu muxuuha jamaaco imaam gala mooyaane fa yusallii wuu tukan jiray bisalaati salaadiis ilaa an yajmacahu inuu jamciyo mooyane imaamun imaam oo jamaaca la tukada weyaan fa yusalii bisalaati salaadihi sida ay la tukan jiray fain jamacahu limaamu yusalii bisalaati salaadiis ayuu muxuu ahaa la tukan jiri weyaan ibnu khusayme ayaa fii saxiixi kusoo saaray sanadkiisuna waa saxiix weyaan waayahay baabu ljamci jamcinta la jamci fi lmaari hoobka lagu jamciy ayuu baabkan u baabiya weyaan xadid kun shan boqol iyo toddoba iyo lixdanaad can naafic waxaa la wari mowla cabdillahi bni ana cabdulahi bn cumar radi allahu tacala anhuma kaanu wuxuu idaa jamaca haddii ay jamciyaan alumaraau dadka amiiriinta ah oo waxaa weeyaan madaxda haddii ay jamciyaan e bayna almaqrab alcishaa fi lmatari matarka ay ku jamciyaan salaadda muxuu ahaa roob dartii ay u jamciyaan jamaca macahum aysagan waa la jamcin jiray dabaraani fi lmucjam alkabiir ayuu kusoo saaray xadiid kun shan boqol iyo sideed iyo lixdanaad can hishaam ibni curwat waxaa laga wariyey raximah llah ana abaahu curwata bna zubayr raximah llah iyo saciid ibn musayib raximah اllah wa abaa bakr ibn cabdiraxmaan ibn xaari ibn hishaam ibn muhiirata almaqsumi raximahum اllah jamiica kaanuu waxaa yajmacuuna kuwa jamci bayn maqribi salaad maqrib muxuu ahaa iyo walcishaa ay jamcin jireen fi leylati اlmatiira habeenka roobka badan sheekh xuseen wax badan waad ka maqasheen alsalaatu fi rixaal intuu dhaha kadibna muxuu ahay mar u aqima soomaad maqlin wax badan tabtaasaa la yeeli jiray idaa jamacuu goortaa jamciyaan bayna salaatain labada salaadood intuu dhexaysa walaa yunkiruuna dalika arrinkaas ma inkiri jirin iskuma inkiri jirin weyaan marka dhaqan la yaqaano oo in salaada marba haddii roob badan aad jira habeenka roobabawga ama dhiiqada badan in muxuu ahaa maqhrib salaada cisha lisraaciyo oo kadibna guryaha liska aado saas ayaa muxuu aha uu samayn jiray arrinta iyadan waa hadiga eh, ariiqada ay salafka samayn jireen oo saxaabada ay samayn jireen oona waxawy mutabaca haddana sunnada oo la raaco weyaan imaam bayhaqi ayaa soo saaray fi muxuu ahaa sunan kubra sanadkiisana kolleyba insha allahu tacala waa sanad laa ba'sa bihi waxaan filayaa intan orodkan ayaan kaga gaaftoomayna insha allahu tacala casharka waa yar aftax gaaban insha allahu tacaala hada wallahu aclam wsala allahu waslama cala cabdi rasuuli mustafa